Mm-hmm. climna ma ynfacuna wanfacna bima callamtana wsidna cilma alxamdu lilahi cla kuli xaal nacuudu billahi min xaal ahli الnar waa kitaabkeenii alshamaa'il almuxamadiya wاlkhisaal almustafawiya liabi ciisa tirmidi caleyh raxmat ullah waa darsigii labiyo tobnaad wuxuu sheekhu yihi raximah اllah wanafacana allah biculuumih baabu ma jaءa fi sifati idaami rasuuli اllahi salى اllahu aleyh wasalam wuxuu u baabaystay wixii ku yimi idaankii nebiga ama iidaankii nebiga alidaamu waa jamcu idaam udumna waa lagu jamciya ee udmina waa la yidhaahdaa af soomaalina waanu ka dhiganno iidaan waa wixii wax lagu daro ee suuga looga dhigo ama lagu debciyo saliid buu noqon karaa subag buu noqon karaa caanuu noqon karaa malab buu noqon karaa timir buu noqon karaa ilaa waa arki doonnaa hilibkii oo iidaan lagu sheegayo waa arki doonnaa waa wixii wax lagu cuno ee kuu fudaydiya weeye sheekhu iidaan kaliya ku gaabsan maayee cunnooyinka badankoodiina waa keenaya marka waa baab dheer weeye dhowr iyo laatan xadiis ayuu sheekhu soo aroorin doonaa biidni illahi tacaala qaala xadaanaa muxamed ibnu sahl ibni caskar wa cabdullaahi bni cabdiraxmaanin qaala xadaanaa yaxya bnu xasaan qaala sana sulaymaan ibnu bilaal can hishaam bni curwa can abiihi curwa can caaishata radi allahu canha ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka alleh qaala wuxuu yidhi nicma aliidaamu iidaan waxaa ugu wacan alkhallu khalka ayaa ugu wacan qaala cabdullaahi bnu cabdiraxmaan fii xadiisi nicma aludmu marka isagu waa jamciyey nicma aludmu iidaanada waxaa ugu fiican awil idaamu wax lagu idaanto waxa ugu fiican al khallu khalka ayaa ugu fiican riwaayadu waxay ku sii daraysaa allaahuma baarik fi lkhal ilaahay ow khalka barakee fa innahu kaana iidaama alanbiyaa'i min qabli ambiyadu waxay ku iidaaman jireen horaantay ayay ahayde xadiidkan ugu horeeya nebiga calayhi salaatu wasalaam sida ibnulqayim uu tilmaamayo nebiga waxaa loo keenay roodhi ama furin ama laxookaa doonto dheh deeta wuxuu yidhi hal cindakum min udmin wax idaana ma haysaan markaasaa waxaa yidhaha maa cindanaa ilaa khallun macnaa iidaanadii kala lama hayo waxaan khal ahayn khalka waa garanaysaan magaalada iyo meelaha waa lagu isticmaalaa waa baalkan dhanaane cunnada lagu darsado markaasaa wuxuu yidhi nicma aludmu lkhallu nicma aludmu lkhallu waxa ugu wanaagsan wax lagu iidaanto khalka culimmada badankoodu waxay u badan yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalkaa wuxuu u yidhi laba arrimood kow al alqanaacatu bilmawjuud wuxuu ummadda barayay wixii lahayeen lagu qanco oo in waxaa yaalla uun laabta loo sii daayo gurigii maxaa yaalla khal baa yaalla kaasaa ugu wacanekeen kolba wixii la helaa wacan intii wax fog iyo waxaan jirin loo ibaartay loo hanqal taagila ama qof odhan maxaa waxaa loo waayay wixii la hayaa ugu wanaagsane waxaan la haynin dee loomaba dudaba markaa saasay leeyihiin qodobka labaadna waxa weeye niyadooda inuu dhiso oo qofka haddaad tiraa ma waxaasaa maxaa u hayn weydeen wuu niyadjabaya gaar ahaan qofka ku jecel wax wanaagsan buu kula jeceliye intana wuu hayaa in laydhaa tanaaba wanaagsan maanta nin soo martiday markaasuu dabeetana beriis kuu soo kariyey taa tiado mortida bariis loo kariyaa ya taa tia bariiska ugu wacan keebay niyadiisu fiicnaanaysaa ya niyadiisu wa fiinanaysa bariiska ugu wacan markaad tidhaahdo maasha allah kan awan baahnaayo baalka hilibkaa waan iskuma fiicninbe allah waad wanaagsay buu odhanaya marka halkaasay culimmadu u badan inuu nebigu qalbiga u dhisayey waayo waxay leeyihiin haddii dee malabu haynlaa ama saliid iyo subag haynlaa ama caana iyo timir la helilaa muu yidhaahdee nicmal udmu lkhallu oo inay ka horeeyaan cidima diidana alimaam nawowi alqaadi ciyaadna waxay leeyihin maya eh nebigu sidiisaa buu ammaanay oo maadaama kuwana dhinac bay ku wanaagsan yihin isba dhinac buu ku wanaagsan yahayoo noloshu qayb dhee dhannaan buu jirku u baahan yahi dad subaga iyo caanuun dabada qabato laga yaaba qaybtii dhanaanayd iyo wixii kalshiyamka ahaa amaba faytamin eh, cgii inuu kaa maqnaan karo markaa qayb buu isagu qaabilsan yahay xaggii dhannaankii marka labada kii la doona la yidhaahdee nebigu waa ammaanay salawaatu rabbi wasalaamu calayh dabeicadiisuna waxay ahayd inaan cuntada lana ammaanin lana caayin ammaan waxaa looga jeedaa aan aad loo fasirinoo loo kala dhigdhigin waayo waxay leeyihin haddii cuntada aad loo ammaano waxay tusaysaa qof cunto jecel oo hungurigu meel adag kaga qoran yahay oo deetana waana dee tii soomaalidu ay ka mahmaheen nimay sawre kaa qaaday oo nimay safi kaa qaadayoo qofka cunnada isku wanaagsan yihin may jeclaan jirin waa cirwenye iyo waa hunguraan iyo waa qorqodo iyo kuna arrimood bay u bixiyeen laakiin imka reer magaal baa la noqdayoo ninku sheekadiisa waxa laga yaabaa inuu hudheellada u badiyo hudheelaan habeen dhaweyta tegey walle waxaan ka cunay umuuro cajiiba ah. sheekadiisa intuu wax kale ku kordhin laha inay mabdauha wa mucaaduhaa arrimaha noqoto laakiin inta badan cuqaladu kama sheekeeyaan caloosha iyo farjiga iyo umuuraha ma fiicna in laga sheekeeyo xadiikaas waa xadiis saxiixa qaala xadaanaa qutaybatu qaala sana abulaxwas can simaak bni xarbin qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay an nucmaan ibna bashiirin radia allahu canhu yaquulu leh alastu miyeedaan ahayn fii tacaamin qaar cunto ku sugan wa sharaabin cunto cabbitaan ku sugan maa shi'tum intaa doontaan waa nimanbuu canaananaya uu leeyahay miyeedaan intaa doontaanoo cunto aydaan ku sugnayn iyo intaa doontaanoo cabbitaana laqad ra'aytu waan arkay nebiyakum sala allahu caleyh wasalam nebigiinna ayaan arkay wamaa yajid isagoon helayn min addaqali timirta liidata maa yamla'u banah addaqal waa arda'u tamr timirta ta ugu inagu ta ugu liidata caami baynu isticmaali jirnay bahal caami ama tamir khaliif ya oo magaaladan ka bixi jirtay oo aan dee timirba la odhan karine casaandhanaanna ah marka nucmaan ibnu bashiir nimankii taabiciinta ahaayee nolosha fiican galay ayuu dhalliilaya le waryadhehe mahadnaqiinna iyo shukrinaqiinnu wuu hooseeyaa idinkoo haddana cunto nooc walba iyo cabbitaan nooc walba haysta nebigiinnii wacnaa ee qiimaha badnaana wuxuu geeriyooday isaga oo timirta nooca ugu liita wuxuu ka dhergo aan ka haynin sal allahu alayh waalih wasalam marka waa citaab weeye waa canaan oo canaananayo kaanamaa uu leeyahay san isu dhaama ilaahay nimcadiisana mahadnaqiisa ballaadhiya aad buu canaananaya hadalka ah laqad ra'aytu nabiyakum halkuu ku odhan lahaa nabiyanaa marka qofka la canaananayo hadal noocaas oo la odhan karaa nebigaagii ay ahayd inaad ku dayato ee ay ahayd inaad raacdo ayaa sida ahaa laakiin ereyada kuwaa ka duwani wax la aqbali kara maaha saa awgeed waxay yidhaahdeen nin la ydhaha malik ibnu nuwayra oo markii hore intuu islaamay kadib ridoobay sakadii uu soo ururiyeyna reeraha dib ugu qaybiyey ayaa ciidamadii muslimiintu qabteen oo khaalid hogaaminayo deetana khaalid baa ku yidhi warye miyaan hadallu ku yidhi deetan wuxuu ku yidhi hadalkii ku yidhi buu ku yidhi kaana saaxibukum yaquulu saaxiibkiin baa caynkaa odhan jiray markaasuu yidhi awalaysa laka bisaaxib oo adigu markaad leedahay saaxiibkiin baa odhan jiray adiga miyaanu saaxiib ku ahayn deetan wuxuu ogaaday ninkani wixii hore la sheegayey oo ah inuu ridoobay iyo ereygan ka soo baxay ah saaxibakum inuu gaal yahay dabeetna waa dilay maaliku nuweyra marka waa tii saxaabada badankooduna ay ku taageereen dilka maaliku nuweyra waayo uu caddeeyey ridada sakaduu qaybiyena sakaduu soo dib u qaybiyey hadalkan uu yidhina wuu sii caddaynaya lakiin waxay leeyihin ereyga lagu dilay hadal kaloo keliya maaha waayo qofku hadduu saaxibakum de hadal muxtamila ah inuu jeedo idinkunbuu saaxiibiyo nebi idiinye iyo inuu jeedo waa inoo wada yahay labada waa dhici kartaa laakiin ficilaa u horeeyey cumarna waa waxyaaluu ku dhaliili jiray khaalid oo odhan jiray waad ku degdegtay dilkii aad dishay malik ibnu nuwayra laakiin labada hadal isuma eka saxaabigu nebinimadii waa sheegay laakiin nimanka waa canaananayo nebigiina ahayd inaad raacdaan ayuu uga jeedaa xaaladda canaanta iyo xaaladda hadalka caadigiina isku qaab maaha marka hadal caadi ah oo la odhanayo iyo markay canaan tahay waa laba kala baab weeye xadiikaasina waa xadii saxiixa ah, wuxuu inoo sheegay waxyaalihii aynu soo marnay ahaa nolosha nebigu in badanoo ka mid ah inay adkayd oo nolosha adkayd ayuu inoo waramay waana xadii saxiixa ah. qaala xadaana cabdatu bnu cabdillahi alkhusaaciyu qaala xadaana mucaawiyat bnu hishaam can sufyaana wa sufyaan athawri can muxaari bni disaar can jaabir bni cabdillahi radi allahu canhu qaala qaala rasul ll sal slam nicma aliidaamu alkhallu wax lagu iidaanto waxa ugu fiican alkhal waana kayn hore usoo marnay qaala xadaana hanaad qaala xadaana wakiic can sufyaan waa thawriye can abi qilaaba can sahdami aljarmi qaala waxau yidhi sahdam waa taabici sahdam kunnaa waxaanu ahayn cinda abi muusa alashcariyi fa utiya waxaa loo keenay bilaxmi dajaajin hilib digaag baa loo keenay dajaaj daalka saddex luqadood baa ku bannaan dajaaj dijaaj dujaaj marka haddaa akhrida nin dujaaj akhriyaya ha odhan kan kana carabkala ama dijaaj iyo wixii lamid ah, saddex waa ku bannaan yihin fatanaxaa waxaa dhinac u baxay rajulun nin baa baxay min alqowmi raggii ka mid ahaa ayaa baxay fa qaala wuxuu ku yidhi abuu muusa maalaka maxaa ku hela dhinac ugu baxde faqaala wuxuuhi innii ra'aytuhaa waxaan arkay digaagga oo ta'kolu cunaysa shay-an wax cunaysa muu sheegin waxay cunaysay laakiin dee ummaddan wax cunaysuu isleeyahay ka wasuusinin halkuu odhan lahaa saxaray cunaysay ayuu ihi shay-an waxbay cunaysay fa xalaftu waxaan ku dhaartay anlaa aakulahaa inaanan cunin qaala wuxuu ku yidhi abuu muusa udnu soo dhowow fa innii anigu ra'aytu waan arkay rasuulullaahi sala allahu caley wasalam rasuulkii ilaahay baan arkayoo ya'kulu cunaya laxma dajaajin hilib digaag nebigii ilaahay oo cunaya ayaan arkay soo dhawow marka xadiisku wuxuu ka warramaya waa xadiis saxiixa horta abuu muusa alashcari wuxuu joogaa marka waa kuufa waa markuu ka ahaa amiirka sheekha iyo caalimka iyo qaadigana uu ka ahaa intaba ka ahaa waxaa loo keenay digaag nin ka mid a ah, raggii la fadhiyey oo min taymillaah qabiilka taymilaahi ka mid ah oo nin midab casaana ah oo aan carabta u ekayn ayaa wuxuu dhinac u istaagay way ka shakiyay waar maxaad ahayd maxaa ku helay suu yidhi xayawaanka laydiin keenay ayaan arkay oo wax cunaya neefkan laftiisa maaha neefkan maba garanayaba laakiin wuxuu u jeedaa noociyadda xayawaankan laydiin keenay waa digaag digaagna waxaan arkay iyagoo wax un cunaya oo quudanaya sidaa ogeed waxaan go'aansadoon ku dhaartay inaanan cunin dabeetana saxaabigu waa diiday uu ka diiday wuxuu ku yidhi waar dhegayso nebigii ilaahay ee sharafi ku idlayd ee cilmi ku idlaa ayaa cunay marka adigu seebaad uga qashaaftaaba waxay culimmadu leeyihiin dhaartaa uu dhaartay meel may lahayn waayo xayawaankani laba mid buu noqonayaa inuu yahay xayawaan caadiya oo digaagu dee raashin caadiyana waa cunaa hadduu meelaha wax ka helana u cunaa iyo inuu nijaaso keliya quuto hadduu nijaaso keliya quuto jallaalaa laydhaa oo geel iyo lo'da iyo ariga iyo nooc walba iyo digaag nooc walba ku jiraan waa la xabisaa waa la xidhaa xilliyo kala duwan baa la hayaa cunto fiican la siiyaa markay ka baxdo wixii xumaa ayaa la qalan karaa oo cadkoodiiyo caanahooda uu daahiraya digaagana waxaabay culimmadu leeyihiin habeen iyo maalin bay kaga baxayaan waxani habeen iyo maalin saa ogeed baabay yidhaahdaan digaaga in markooda horaba habeen iyo maalin la xidho inta aan la qalin baaba ka fiican saa la sameey wuxuu leeyahy ibnu qayim caleyh raxmatullaah hilibka digaagu waa min anfaci luxuum hilibyada ugu fiican weeye maxaa yeelay qoyaankiisa iyo kulaylkiisa iyo qabowgiisa waa muctadil horena waa u dheefshiidmaa ee maskaxda waa u fiican yahay manida waa u fiican yahay codka buu sifeeyaa midabka waa wanaajiya caqliga waa quweeya laakiin innaga odayaasheenni soomaaliyeed ee geela iyo lo'da iyo ariga iyo yaqaanay digaag haddii lasoo qaado mashimbir baad siinaysaa waa boodayaan waayo waanay aqoon wey waanay aqoonin iyagu maaha qashaafid kale oo waxay cunayaanna may arag laakiin sidoodaanay ula qabsanba maba yaqaanaan shimbirna xamay moodi tirno ilahay baa wax ka badan siiyey sidaa ogeed marka meelaha la tago xajka iyo oo aan waxaan digaag ahaynba oolin waa ku gaajoon jire markaa nin baa iga sheekey wuxuu hi nin odaya oonu wada soconay ayaa nagu rafaaday waxa sacuudiga yeelana waa digaagba markuu golongolay ayaan maalintii dambe ku nidhi eh, qurbac yar oo la soo dubay makuu keennaa kaanu garayna waa kaase keena digaagiiun baanu ka soo dhignay mu hi faxmi tmaarata tii dhuxusha lagu soo dubay wuu cunay mise uu dhididay ha dee cuntadaanu garanayn waa iyada lafteedii deetan maalin baan kunidha qurbicii yaraa ka warran deetan wuxu qurbicii doona sidii buu kusoo doogay oo halkan ku yimi laakiin wuxuu ku khariday marka halkan ibaan sheegnay buu yidhi oh, waaba neeriyaday marka in loo sheega may ahayne qurbaca lagu daayaa marka nebigu waa cunay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo sugan laxmul arnab inuu cunay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa yana sugan oo bayhaqi warinaya iyo muslim iyo bukhaariba ana nebiya sal ly slam akala min dawaabi albaxri hilibkaa badda oo kalluummada kala duduwana nebigu inuu cunayna waa la xaqiijiyey waxaa kaloo axaadiista lagu arkay ximaar alwaxshi baalkan dameer farowga laydhaah waa loo soo hadiyeeyey waanu cunay waxyaalo badan noocaas waa sugan yihiin bal xayawaan weyn oo abu muuse ay heleen saxaabadu oo intee leeg saxaabo jihaad ku jiray oo in yaroo timira la siiyey timirtana ka dhammaatay oo midhmidh bay maalintii cuni jireen xabad xabad markay ka dhammaatay baa yidhahdeen waxaan ogaanay xabadduna inay cunno ahayd lafteedu inay cunto ahayd ogaanay anigu waxaan moodi jiray inta leeg markayn xaggaa tageen arkay baashu rudabku inuu intaa leegiye saddex afarood ayaan gartay markuu inuu macno leeyi keena inta leege wax la-aantiisa iyo cunitaankiis waa isku mid laakiin koodu intaa haddaanu ala afartaaba leekayn timir waaweynoo intaa laaleeg baa jirta geedahay cuneen dhirtay cuneen way daaqeen caadiba u saaleeyeen waxla'aan awgeed ilaahay baa usoo tuuray xayawaan weyn bil bay cunayeen ilaa ay naaxnaaxeen waxay markii aanu ka guuraynay feedhiisii baanu saa u istaajinay feedhii awrkii ugu dheeraa oo nin saaran yahay ayaan hoos marinay caadi buu hoos maray feedhiisu markaa dhigta biriishkumay leekeed maase haddii feedhu dhigtaa biriishka leeg tahay hayee feedhii kalena intaa in leeg xayawaanku intuu leekaanaya bismillah marka nebigu waa cunay calayhi salaatu wasalaam waana waxyaalaha tayibaadka ee wanaagsan weeye qala xadaana alfadl bnu sahl alacraj albaqdaadiyu qala xadaana ibrahim bn cabdiraxmaan ibni mahdi can ibrahim ibni cumar ibni safina can abihi safina can jadihi can abiihi dhe cumar can jadihi safina mawla rasuuli lahi sal slam qaala wuxuu ihi akaltu waan cunay maca rasuulilahi sal l slam rasuulka ilaahay waxaan la cunay laxma xubaara xubaaraaga baalka la idhaahdo hilibkiisaan cunay alxubaara waa baashan juglaydanidhaa inagu jugleyda ee miyada joogtaa jugley dhalinyartu garan maayaan digaaggay oo ka weyntay ha digaagga ka weyntay xubaara baa la idhaa baasha xuurbadeedana qudheeda waxoogay waa ka yar madowdahay waana ka hili badan tahay waanay ka hili macaan tahay sida la sheegaayo waayahay markaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi hilbaha noocaasa waa cunay waana ta keenaysa inaynu uswo u noqonno oo ku dayanno qaala xadaana cali bnu xujrin qaala xadaana ismaaciil bnu ibraahim can ayuuba can alqaasim atamiimiy can sahdim iljarmi qaala wuxuu ihi kunaa waxaanu ahayn cinda abi muusa alashcariy qaala wuxu uhi faqudima acaamu cuntadiisi baa la keenay wa qudima fii acaamihi laxmu dajaajin hilibkiisa waxaa lagu soo daray cuntadiisa waxaa lagu soo daray hilib digaag wa fi lqowmi raggana waxaa ku jira rajulu min bani taymillaah qabiilka laydha taymullah ka mida axmaru ah, oo nin cas ah kaannahu waxaad mooddaa mawlaa waxaad mooddaa dadkii la xoreeyey dadkii ajaanibta ahaa ee xaggaa bariga ka yimi eeraanta iyo kuwa ayaad mooddaayo waa ka midab duwanaa carabta waayo carabta waxaa ku jira udma maarnaan baa ku jira waa dad cad laakiin maariin baa ku yar jira isagana laakiin casaan buu ahaa takhila qaala wuxuu ihi falam yadnu ma soo dhowaanin xadiiskii hore muxuu ahaa fatanaxaa dhinac buu baxay iyo muu soo durkin waa isku macne fa qaala lahu abuu mubsa ku yidhi udnu soo dhowow fa innii anigu qad ra'aytu waan arkay rasuulallaahi sala allahu caleyh wasalam akala minhu isagoo cunay baan arkaye qaala wuxuu idhi innii ra'aytu waxaan arkay ya'kulu isagoo cunaya shay-an wax isagoo cunayaan arkay digaaggu faqadirtuhu waan faqadirtuhu waan ka weysiisay fa faxalaftu waxaan ku gadhaartay allaa atcamahu inaanan cunin dabeetana waa kii ka diiday oo inagii soo marnay labada xadiis waxaa laysku faafajinayaa markii hore soo dhawo buu ku yidhi nebigaa cunaye kadib uu sheeguu yidhi waxbaan hore arkay isagoo cunaya wuxuu ku adkaystuu yidhi nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh baa cunaye soo dhowowo cun dhaartaadiina ka kafaara gud dhaartiina waa ka kafaara guday dabeetana waa cunay waana say shareecadu tahay waayo nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu uhi innii wallaahi in shaaa allahu laa axlifu ala yamiinin fa ajidu hayraha khayran minha ilaa kafartu an yamiini wa ataytu aladii huwa khayr nebigu wuxu uhi haddaan dhaarto oon arka dhaartaydii wax ka wanaagsan dhaartiina waan ka kafaaro gudayaa wixii wanaagsanaana waan laymanaya marka hadday dhaari kaa dhacdo waxaa cuni maayayo halkaa mari maayo saa maayo eegoo wixii ma saxanyey hadduu saxanyey waad kartaa dhaartii waad jebinaysaa marka hore wax xun ka dhaaratayna dee xumaantii kaga ka maqna oo weligaa kol hadduu xumaa dib ha ugu laabanin marka qodob kalea meesha jira ninka waxa lagu haystaay waa inaynu fahanno waxa lagu haystaa maaha inuu waxaan nacay maaha alistiqdaar in naftu ay diido oo kahato laguma qabsan karo qadiyada nafta inagu ma maamullo waxbay jeclaanaysaa aduumaa jeclaysiin oo sidhinka umad xidhin waxbay nacaysaa aduma nacsiin iyadaas ka nacday qadiyadda noocaasa waa laguu ogolaya inaad tiraa waxa anugu waa nacabahay ma jecli waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin hilib loo keenay wuxuu ihi hilibkani waa maxay markaasaa idhi waa laxmu dabbin waa hilib masacagalay deeta wuu iska riixay khaalid weliid baa ku yidhi ma xaaraanba maya buuhi lam yakun biardi qawmi fa ajidunii acaafahu dadkaygii iyo reerahaygii iyo qoladeydii may aqoonin sida awgeed anigu waan yar karahaysanaya culimadu waxay idhahdeen khaalidba waa qoomkii nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu isagu u karahaysan waaye iyo isagu waa jabhad nin dagaalami jirayoo meelo badan mari jirayoo duruufo badan la kulmi jiray wax badan buu u baahnaanaya qofka laakiin magaaladiisii joogaa wax badanoo aan u baahan ayuu kan kale u baahanaya qodobka la diida waa ka dhaarashada inuu ka dhaarto waxa waan ka dhaartay laguma ogola waad necabtay dhinacun uga leexo meeshuu yaalana wax kala dalbo khalaas haddii la keeno ka cudurdaaro waxba ha dhaaran maxaad uga dhaaran iyo ka tegitaankeeda ee lagu cibaadaysto loydhaa waxaase anaguma geyno waa naga xaaraan waa naga caynka waa naga shansho waa naga maxaa la eh, misig waa naga keer soomaalidaan maqli jiray iyagoo qoloba ay shay iska xarimaan waa min caadaati aljaahiliya wax saxa maaha marka adugu shaygaad ina cun kaad nacabteenna iska daa oo dookaaga un raac laakiin waxba ha tashriicinin sharci ha dejinin qaala xadaana maxmuud ibnu khaylaan qaala xadaana abu axmed izubayri wa abu nucaymin qaala waxay idhahdeen xadaana sufyaanu can cabdillahi bni ciisa can rajuli min ahli shaam yuqaalu lahu cataa can abi asiid saxaabada gebigooda abu usayd iyo usaydba way ku jireen laakiin abi asiid oo hamsaha la fadxaynayo keligii baa ku jira qaala qaala rasul lah sal ly slam rasuulka ayaa yidhi kuluu cuna azayta saliidii cuna wadahinuu bihi ku dhaashada fa inahu saliiddaasi min shajaratin geed bay ka ahaatay geedkaasoo mubaarakatin barakaysan ah azayt asha ku jirtaa jinsiye maaha saliidoo dhan cun maaha ilaa baashan jirkaamada laynaga soo buuxiyey maaha saliidoo dhan laga hadli maayo waa cahdiya waa saliiddii laysla garanay waa tii ilaahay ammaanay wa shajaratan takhruju min tuuri saynaa tanbutu biduhni wa sibqin lilaakiliin waa zaytu saytuun waa saliidda saliidaha ugu seeta wey ugu qaalisan ee quraanku aanku ammaanay saliiddaasuu nebigu leeyay kulu zayta saliiddaa cunoo wax ku darsada wadahinu bihi kuna dhaashada oo dhaashiga lafteeda jidhkana wax badan bay u qabataa iyo dubka iyo diirka iyo saanta wax badan ba u tartaa waa geed barakaysan oo qiimo badan wey haddiiba la helayana wax kale in lagu doorsado maaha iyadaa ugu qiimo badan laakiin waxaa layska hubinaya qaar maqshuushaa jira oo waxoogay samays ah wax walbana biniaadamkaygu waxbay ka dayeen shay kastoo la ammaanay koobi ba u sameeyeen dadkunbaana malaa koobi weli u samayn iyagana waanay awoodayne waa u iyaguna waa kuwa robadka sameeyey wax robad ay u bixiyeenoo imka lagu yiri maraykan iyo yurub iyo subarmarketadu kaa iibinaya lugeynaya beytari buu ku shaqaynaya alaabta isoo qabo marka wax walba waa laisku daya la koobiyeeyo laakiin asalkuunbay ka tahayo asalki koobigu weligoos kuma qufacaan meel layskama soo gaadhaan marka haddii saliiddaasoo wanaagsan la helo waa wax wacan waxaanay ka baxdaa dhulal gaara dhulkao dhan kama baxdo ilahayna waa ka ku dhaaranaya watiini wazaytuun fainahu min shajarati mubaaraka waa tacliil waa geed barakaysane halla cuno hana lagu dhaashto qaala xadaanaa yaxya ibnu muusa xadiikaasi waa xadiis xasana kaa hore iyo kanba xadaanaa yaxya ibnu muusa qaala xadaanaa cabdurasaaq ibnu humaam asancaani qaala xadaanaa macnu musana qaala an zayd ibnu aslam can abiihi aslam mawla cumar bn khadaab can cumar bn khadaab radi allahu canhu qaala qaala rasuul lah sal l slam kuluu zayta saliidii cuna saliiddii geedkii gaarka ahaa wadahinu bihi fainahu min shajaratin mubaaraka qaala abu ciisa wa kaana cabdurasaaq yadaribu fi hada alxadiid cabdirasaaq ibnu humaam sancaani marna wuxuu ka warin jiray aslam marna wuxuu ka warin jiray cumar bn khadaab macno kalena maahee marna mawquufuu ka dhigi jiray marna marfuuc culimmada xadiiska markaas la dul istaagana xadiiska hadii marna lagu wariyo mawquuf marna marfuu lagu wariyo waxa la qaataa ka ziyaadada oo ah marfuuca lianna cindahu ziyaadatu cilmin cilmi zaa'iduu kuugu daray wuxuu kuugu daray inaan xadiisku nebiga ku ekayn saxaabigee nebiga gaadhsiisan yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka idiraabka cabdirasaaq asancaani waxba laga soo qaadi maayo xadiiskuna wuxuu noqon maayo idiraab xagga matnigaana maaha ee waa xagga sanadkaa waaba inoo sheegayba lakiin waa kan fa rubamaa asnadahu wa rubamaa arsalahu waa kan mar wuu isnaadiyaa oo toos buu sheegaa saxaabiga marna wuu irsaaliyaa oo aslamunbaa idhaahdaa qaal nabiyu sal ly slam kulu zayta wadahinu bihi marka waa sidaynu sheegnaye mursal iyo musnad musnadkunbaa la qaadanaya qaal xadaana sinjiyu wa huwa abu daauud sulaymaan ibni macbad asinjiyu qaala waxau yihi xadaana cabdurasaaq ibn humam sancaani can macmar can zayd bn aslam can abiihi can inabiy sala allahu alay slam naxwahu walam yadkur fiiha can cumar waa tan xaaladii markan aslamunbaa tuuraya aslamna ma ahayn saxaabi waa addoonkii cumar waa mowla cumar bn khadaab aslam baa odhanaya qaala nabiyu sal ly slam kulu zayta wadahinu bihi marna wuu isnaadinaya cumar buu marinaya wuxuu odhanaya qaala cumar qaala nabiyu sal ly wax kale maahee marna wuu soo gaabsanayaayo wuu yar caajisan yahay isagunbaa odhanaya marna cidduu ka wariyuu sheegayaa cumar ah marka waxaa la qaadanayaa mar walba riwaayadda musnadka ah ee cumar la marinaayo qaala xadaana maxamed bn bashaar qaala xadaana maxamed bnu jacfar wacabdiraxmaan bn mahdi qaala waxay yidhaahdeen xadaanaa shucba can qataada can anas bn maalik radi allahu can qala wuxu uhi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sal allahu aleh wasalam yucjibuhu mid uu cajabiyo oo uu jecel yahay addubaau dubaaga ayuu nebigu jeclaa fa utiya waa loo keenay bidacaamin cunna loo keenay aw duciya lahu ama waa loogu yeedhay fajacaltu waxaan gudagalay atatabacuhu dubaagii u celi damiirka inaan dabagalo dubaagii fa adacuhu aan dhigo bayna yadayhi nebigaan hor dhigo intaan soo qaada xeedhada koonayaasha ka soo qabto inaan nebiga hor dhigo limaa aclamu sababtaan ogahay annahu yuxibuhu inuu jecel yahay kol haddaan ogaaday inuu jecel yahay anaaba u qarhaabayo koloo midh soo qaadayey deetna hordhigayey rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkani wuxuu ka warramayaa nebigu inuu jeclaan nooc ka mida cunnada oo a laydhaa addubba inagoo yaraantii waxaan odhan jirnay aaraadubbe ama ubbo ee barigana waxaa looga yaqaanaa bocor marka waa geed baxa oo dhulka ka baxa ubooyinkaa laga sameeya ubadan galbeedka subaga iyo lagu qaado caanaha iyo ayaa lagu sameeya marka isagii maaha waa dhuuxiisii wey dhuuxaa laga soo saaraya waa la googoynaya waa la kariyaa inta badanna cunno kalaa lagu dhex kariyaa hilibka waa ku dhex kariyaan marmar keligii inta la sameeyo ayaa khubuska lagu cunaa marmar hilibkaa lagu dhex sameeya inaga wax eh, dubaa karsanaya ama bocor karsanaya ama aaraaduba karsanaya mayna arag marka ma gaar waa loo sameeyaa haddii gaar loo sameeyo roodhigaa lagu cunaya marna hilibkaa lagu sameeya mar shaciirtaa lagu dhex sameeya noocyo badan waxaana culimmadu leeyihiin waa yaqdiinka geedkan yaqdiinka la laydhaaye waa ambata calayhi shajaratan min yaqdiin oo waxay leeyihiin dubkan sare ka dhacay markii xuudku liqay diirkaa ka dhacay uumigi diirkana waa u dawo oo wuu soo celiyaa dubka iyo maqaarka sare ee maxabadan uu nabigu jeclaa waa maxabo uu ka hadlay maaha oo nebigu yuri waxaan jeclayaa dubbaa laakiin anas maalik qariinaduu arkay nebigiioo raacraacayo eeganayuu arkay deetana isagii baaba u soo guraya wuu hordhigayaa markuu arkay nebigoo jeclay calayhi salaatu wasalaam gadaalna wuu sii jeclaadeebo wuxuu yidhi ilaa maalinta arkay nebigoo jecel ana sidii baan ku jeclaadayba halkaa waxaa laga qaataa cuntooyinka inaad kala jeclaan karto kow zuhdiga iyo adduunya kasaahidkana inaanay diidayn qodobka labaad cunadu marka lagu leeyahy kul mimaa yaliig halka ku soo xigta ka cun waa markuu nooc keliya yahay ama noocu meel walba yaalo laakiin hadduu noocyo yahay oo noocii wanaagsanaa meel kale kaa tago oo lagu dhaha kul mimaa yaliig e waxa weeye laga yeeli maayo waad halka uu jaallo shaygani ayaad ka daba tegaysa marka xilliga lagu leeyahay dhinacaaga ka cun waa markii wixii nooc walbaaba agtaada uu yaallo ila haddii kale waa laskhiyaamaynaya marka saasoo kale uu nebigu dabagelayey oo uu meeshuu ka soo qaadanayey layskumana ceebsanayo dee wixii baa kala duwan qaala xadaana qubtaybat bnu saciid qaala sana xafs bnu qiyaas can ismaaciil bni abi khaalid an xakiim bni jaabirin an abihi jabir bn cabdillaahi qaala wuxuu ihi dakhaltu waan galay cala nabi sala allahu alay wasalam ayaan u soo galay fara'aytu waan arkay cindahu agtiisa waxaan arkay dubbaa'a geedkaa dubbaaga laydhaa bocorka ama ubada laydhaa oo yuqatacu la arkay faqultu waxaan ku idhi maa haada kaasi muxuu yahay qaala wuxuu nebigu yidhi nukairu bihi waxaan ku badinaynaa tacaamanaa cuntadayaan ku badinaynaa waan ku bishlaynaa cunnadu hadday yaraato kanaan ku badinayna qaala abu ciisa wuxuu yidhi wajaabirun hada huwa jaabir bnu ariq cafwan jaabir bn abdilahi baan idhi waa jaabir bnu ariq wa yuqaalu jaabir ibn abi ariq wahuwa rajulu min asxaabi rasul lah sal slam walaa nacrifu lahu uma naqaano ila hada alxadiis alwaaxida wa abu khaalid ismu sacad marka jaabirka la sheegaya waa jaabir bn abi aariq waxaa loo tiiriya wuxuu leeyahy xaafid ibn xajar waa saxaabi axaadiistiisu aad u yar tahay waxaa la yidhaahdaa abu khaalidna waa la yidhaahdaa abu xakiimna waa la yidhaahdaa Eh, halkaa xadiiun baanu leeyahy buua filisaaba fi tamyiis saxaaba kitaabka cajiibka uu ka qoray saxaabada ayuu sidaa ku idhaahdaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam baan usoo galay dubaa baa la gogoynayey oo dubaagan see la odhanaya markaasaa u yihi nukairu bihi tacaamana halkaa maxaa kaaga soo baxay iyaga laftoodu inaanu u ahayn cunno rasmiya oo la cuno waayo hadduu cunto rasmiya u yahay oo mar walba la cuno ma weydiiyeen meesee la odhanaya markaa nebigu wuxuu sheegayaa in cuntada lagu badinayo faa'iidana uu leeyahayoo kolley iyo kolley faa'iidooyin badanna waa lagu sheegay wuxuu leeyahay ibnulqayim kitaabkiisan adib nabowi kaana nebiy sal l slam yucjibuhu dubbaa lima fiihi min ziyaadati alcaqli wاlrutuubati wa kownihi sariica alinxidaar wa kownihi yanfacu almaxruur wayulaa'imu almabruud wayaqdacu alcadash wayudhibu الsudac alxaar ida shuriba aw qusila bihi اra's caqliga waa kordhiya ruduubada jidhka iyo dheecaankiisa waa badiya si fiicanna waa qofka waa u maratay dheefshiidkiisa waa dedejiya qofka maxruurka ah maxruur waxa weeye ku hayo ayuu anfacaa ka mabruudka qabowgu hayana waa anfacaa labadiiba waa anfacaa haddii kuleel jiro waa ku qaboojinaya haddii qaboojina waa ku diirinaya haraadka waa tiraa madax xanuunka waa baabi'iya haddii la cabo iyo haddiiba madaxa lagu maydha laftiisaba waxbuu taraa buu u dibbuu nabiguusaa ku yidhaahdaa waaya qaala xadaana qutaybat bnu saciidin can malik bni anasin can isxaaq bni cabdillahi bni abi alxa annahu samica wuxuu maqlay anas ibn maalik buu maqlay yaquul isagoo leh inna nin dawaarla ah ayaa dacaa u yeedhay rasuulallahi sal ly salam litacaamin buu ugu yeedhay sanaca uu sameeyey tacaamka uu sameeyey wuxuu ahaa sariid iyo qadiid fa qaala anas baa yidhi fadahabtu waan tegey maca rasuulilahi sal slam baan tegey ilaa dalika acaami cuntada ayaan u raacay faqaraba ilaa rasuulilahi sal salam rasuulka ilaahay buu u soo dhoweeyey khubsan laxoox min shaciirin heed ka samaysan iyo wa maraqan maraq buu u soo dhoweeyey fiihi uu ku jiro dubbaa'un dubbaa baa ku jira wa qadiidun qadiidna waa ku jira qadiid waa muqmad ayaa ku jirta hilib la yaryareeye suqaar qaala anas wuxuu idhi faraa'aytu nabiya nebiga ayaan arkay yatatabacu isagoo dabagelaya addubba'a ayuu dabagelayay xawaalay alqascati qascadda hareeraheeda ayuu ka daba socday oo dhinacii kolba xabaday taallo ayuu qaadanayay falam asal kama suulin uxibu inaan jecelahay addubba'a dubbaaga aan jecelahay min yowmaidin maalintaa laga bilaabo sidii baanu jeclaaday waa inagii in badan soo marnay waxay gaadheen heer maxabbadooda iyo waxay jecel yihiin ay la jaanqaado oo ay la tallaabsato wixii nebigu jecelyahay calayhi salaatu wasalaam laa yuuminu axadukum xataa takuna hawaahu tabacan limaa ji'tu bihi marka xadiidkan axkaam badan baa laga soo qaataa ninka nebiga calayhi salaatu wasalaam sooriyeeyey waa nin caadiya ah oo dadkan iska muruqmaalka ah waa dawaarleh shaqadiisu maaha shaqada ugu sarraysa dadka ugu xoolaha badan kuwa liite ee masaakiintaana maaha markaa nabigu cid alle cidii kasta ee u yeedha waa yeeli jiray aad buu u dheganuglaa tawaaduc iyo aad buu isu dhuldhigi jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxa laga qaataa qofka ku macsuumay mar kaadh buu kuu keenay ama keligaa kaale buu ku yidhi markaa inaad midhiya laba saaxiib aad ku faralaabto lama ogola waa qalad in iyagu iska ka raacaanna lama ogola waayo nebiga maalin baa loo yeedhay ninbaa dhexda kaga darsamay kadinka markuu taagnaa buu yidhi hebelow waad noo yeedhay ninkana kuma jirin miyaad u idmi sow iska laaban adna maxaad odhan lahayd war maxaad noogu iska galleh marka qofka haddaanu ku jirin inuu raaca maaha mutadafil maaha tufayli iska yimaade lama ogola iyo mid sanqadha soo dhegaysto meelaha ducada iyo iska soo ursado oo halkaa ka jirta laakiin waxaa jirta nimaan ku diidayn oo adig iyo wixii aad jeceshayba ku ogol oo laga garanayo qalbigiisa inaanu cidna maanicayn midh iyo labiyo iyo afar iyo ciddaad keentaba saxaabigana caynkaasuu ahaa nebiguu yeedhay nebiguna wuxuu kaxaystay anasu maalik maalin kale jaabir sida aynu xagga dambe ku arki doonno jaabir baa waxar yar sameeyey nebiguu yeedhay iyo laba saxaabi ciidankii o dhan buuhi ka soo kacay marka xaalada noocaasoo gaara mooyaane xilliga kale waa in la ixtiraamoo la ilaaliyo qofkii ku ixtiraamay ee ku marti qaaday waxaa loo keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaxoox shaciir ka samaysan iyo maraq uu ku jiro hilib qadiid ah qadiidku waxa weeye waa muuqmadda areerinka sidaa inagu haddaynu soomaali nahay aynu hilibka u areeriman jirnay iyaguna u areeriman jireen kol haddaan talaagada lahayn inta hilibkii la saafo ayaa haddana la yaryareen la dhuubaya dabeetana waa la milxinaya kadibna waa la warhaya cadceedda iyo waxaa loo dhigaya hawada dabeeta wuu qalalaya markuu qalalo intii la doonaa la karinaya muuqmad buu noqonaya qadiid baa qadiid markaa marmar waxay hayn jireen isagoo qallalan oon weli la karin ayay meel ku haysan jireen marmarna markay qallajiyeen kadib bay yaryarayn jireen sidii muqmadii deetna way karin jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam kaasuu u keenay wuxuu yidhi anas nebigii baan arkay calayhi salaatu wasalaam oo yatatabacu dubaa xawaalay alqasca xeedhada innagu xeedhun baynu dhahnaa mooyi odayaashu inoo kala saarayaan xeedhiyihii soomaaliyeed inay kala waaweynaayeen oo ta qofka cuno ta qofka ku cuno ta labada ku cunaan ta afarta ku cunaan ta tobanka ku cunaan way kala weynaayeen magacyadoodii markaa ma la hayaa haye xarsabidi iyo <laughs> haragwaalli way ku jirtay hargawaalli haye haye dhowr weeye inaga laakiin de wixeenniiba lama qorin wixeenniiba lama qorin in la ururyaabay ahayd laakiin carabtu ta ugu yar alfayxa baa laydha alfayxa ama sukuruja shalay bayn soo marayna seesarkay qof keliya maaratay qofna haddaa qof ma cunsiiso ta ku xigtana waxa dhaa asuxayfa asuxayfa waa nin keliya waa saxankeena nafarkaa wey ta ku xigta almikala laydhaa almikala laba nin bay ku filantay ilaa saddex nin ta kalena asaxfa laydhaa afar ilaa shan nin ayaa ku cuna alqasca waa tanaynu hayno waa shan nin ilaa iyo ta ugu weyna waxa la dhaha aljafna lana aljafanaat alguru yalmacna fi tuxa ayuu ku ku gabyey marka waxeedhada weyn ee dee labaatan nin iyo soddon nin iyo ay gacanta gelinayaan oo rag wada qaadaan oo qof kaliya aanu qaadi karayn tan markaa wuxu uhi waa qasca qaca waa shan nin iyo wixii ka badan ayaa ku cunaya falam azal oxubu dubaa min yowmaidin maalintaa laga bilaabo ayaan jeclaystay xadiikaasna waa xadiis saxiixa qaala xadaanaa axmed ibraahim adawraqi wa salamat bnu shabiib wa maxmuud ibnu khaylaan qaaluu waxay dhahe xadaanaa abu usama can hishaam ibni curwa can abiihi can caaishata radi allahu canha qaalat kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu aleyh wasalam yuxibu mid jecel alxalwaa'a xalwada ayuu jeclaa walcasala iyo malabka marka xalwada marka la ydhaha tanaad dukaamada ka soo iibsataan ha kula ordina magac mar dambaa loo bixiya alxalwaa laakiin alxalwa waa maxay waa wixii macaan kasoo bilow biyaha caadigae macaanee ceelka ka soo baxay macaanka dabiicigaa leh waa alxalwaa macaanka laga shaqeeya wax lagu dardaray malab lagu darayaa timir lagu darayaa sabiib lagu darayaa wixii laga shaqeeyena xalwaa waa laydhaa biyaha naqiica ah xataa waa laydhaa anaqiic naqiica weeye timir baa lagu ridayaa kolay ama jawaan biyana waa lagu shubayaa weella waa la hoos dhigayaa dheecaankeedii muudkeedii baa soo dareeraya jalxadday ku dhacayaan biyo sharaabka caadigae cabbi jireeni wuxuu ahaa biyo timir lagu daray oo macaan nabigu waa jeclaa marmarna malab baa lagu darayey marmar sabiib baa lagu darayey waxa kale oo iyadana la yidhaahdaa tan eh, inagu ma samaynaan umalaynayaaye timir iyo caano laysku walaaqay ayaa almajiic majiic baa laydhaa waa xalwadii nebigu cuni jiray waa timir iyo caano waxaa kaloo jira malabkii iyo daqiiqdii iyo subagii oo laysku daray taasaa u dhowtiinni daqiiq iyo malab iyo subag innaga halkaa markuu sokor ku daraan xalwadda soo saa maaha taa khabiisa la ydhaha khabiisa iyaduna way jirta xilligii nabiga calayh salaatu wasalaam laakiin lama soo warinin khabiise nebigoo cunay waxay idhaahdeen xilligii nabiga may badnayn madiine weliba aad loogama aqoonin laakiin almajiic baa la yaqaanay almajiic waa caano iyo timir laysku walaaqay nebigu wuxuu jeclaa alxalwaa wixii macaan ama xalwo daba iska dheh walcasala iyo malabka waa jeclaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh qofkana looma diidi karo waxaa macaanee naftiisu jeceshahayoo waa ilaahay waxyaalu inugu carsaaqay ee uu yidhi min tayibaati maa rasaqnaakum israafkunbaa la iskada ilaalinaya inaad ta waxaas uu ka heshaa deetana kamiyadu weynaad ka cunto hadhowna dhakhtarka lagu dhigo maad ku xanuunsato maad tiraado cunto ayaan ka dhargo sanaan ku noqday intaad ku noqonaysa maxaad qabanaysa waa qadar macayana cunto deetana aad iska joojiso qaala xadaana xasan bn maxamed azacfaraaniyu qaala xadaana xajaaj ibni maxamed qaala qaala jurayj cabdimalik ibnu jurayj ahbaranii maxamed bn yuusuf ana cadaa ibna yasaarin ahbarahu wuxuu u waramay ana uma salamata ahbarathu waxay u warantay annahaa qarabad waxa u dhoweysay ilaa rasulilah sal slam janban dhinac mashwiyan la solay fa akala minhu waa ka cunay uma qaama ila salaa salaadiibuu u kacay wamaa tawada'a manuu weysaysanin qaala xadaana qutayba qaala sana ibnu lahiica can sulaymaan ibn ziyaad can cabdillahi bni xarisin qaala akalnaa waa cunnay maca rasuuli lah sal slam shiwaaan hilib la dubay fi lmasjidi masaajkaan ku cunnay labada xadiis haddaynu isku qaadno labada xadiisba waxay sheegayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam hilib solay ah oo la solay oo la dubay ashiwaa waa hilibkii oo inta dab la saaro dabka ayaa la shidaya deetana dabkii iyo hilibka waxbaa loo dhexaysiinaya ama bir ha noqoto ama doonta noqoto halka la saaro waa solay marka dhinac dheeg dhinac la solay ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u qadimay wuu cunay salaada ayuu kacay wamaa tawada'a manuu weysaysanin qadiyadda weysada axaadiista dambeyn kaga hadli doonnaa xadiidkan kale wuxuu leeyahay kalaa maca rasuulilahi shiwaa'an hilib la solay ku cunay filmasjid masaajidka marka masaajidka wax lagu cuni karo ayaa laga qaataa laakiin shardi baa ku xidhan shaygana waa inaanu masaajidka nadaafadiisa wax u dhimayn shay daadaadanaya oo masaajidka ku daadanaya inaanu ahayn waase goorma xilligii aanu masaajidka goglanayn ayaa shardigaa la dhigay maantuu goglayeyna shardigu waa ka xoogan yihi qalab in la dhigo bac iyo wax lagu hoosaysiiye mooyaane in sida caadiga wax loogu cuno waxa weye masaajka waa kharibaya nadaafadiisana waxbuu yeelayaa labada xadiisba waa laba xadiis ka hore waa saxiix ka dambe waa xadiis xasana waayo ibnulahiica ku jira laakiin dariiq kaleuu leeyahay saasuu xasan ku noqday qaala xadaana maxamuud ibnu khaylaan qaala ambaana wakiic qaala sana miscar can abi sakhra jaamic ibni shadaad can ilmugiirati bni cabdillaah can ilmugiirati bni shucba qaala wuxuu ihi diftu maca rasuuli lah sal slam diftu waxaan eh, martiyey maca rasuuli lahi sal slam rasuulka ilaah marti u noqday daata leylatin habeen habeen baa nebiga alla u hoyday oon marti u noqday fa utiya waxa loo keenay bijambin dhinac baa loo keenay dhinac mashwiyin oo solan uma akhada wuxuu qaatay ashafrata mididii buu qaatay fajacala wuxuu gudagalay yaxuzu inuu gooyo faxasa lii waa ii gooye biha mididii buu ku gooye minhu jambigiibuu ayuu jaray igu gooye ashafra waa mididii qaala wuxuu ihi fajaaa bilaalun bilaal baa yimi yu'dinuhu isagoo ogeysiinaya bisalaati salaaddii ogeysiinaya waa aqiimkii fa alqa shafra mididii buu tuuray fa qaala wuxuu ihi maa lahu maxaa ku dhacay taribat yadaah gacantiisa ciiddaa ku dhacdee taribat yadaah gacantiisu ha bowlowde maxaa uu noogu yeedhayaa goortan qaala wuxuu uhi wa kaana wuxuu ahaa shaaribuhu shaaribkiisu qad wafa mid baxay shaaribihiisaa baxay marka wa kaana shaaribuhu nebiga ha u celini muqiira u celi wa kaana wuxuu ahaa qaaladana muqiirada kale u celi wa kaana shaaribuhu shaaribka muqiira wuxuu ahaa qad wafaa mid baxay fa qaala lahu nebigu wuxuu ku yidhi aqusuhu laka waan kuu qusaynayaa shaarubaha calaa siwaakin caday baan ku qusaynaya aw qusahu ama qusee calaa siwaakin caday ku qusee xadiikani waa xadiid saxiixa ah. wuxuu muqiira warramayaa nebiga inuu martiye habeen nebiga in la martiyo arrin cusub maaha mar iyo laba iyo saddex iyo afar iyo cadad male inta la martiyey waxaa loo keenay nabiga calayhi salaatu wasalaam dhinac la solay ayaa loo keenay garo oo waa xilliga waagu soo dhow yahaye la eedaamay mididii buu qaaday wuu jarjaray barh buu ii gooyi garoo isagoo markaa aan saani u cunin oo martidiina aanay saani u cunin ayuu bilaal yimi deetana bilaal baa ogeysayo yidhi salaaddii baa taagan nebigu wahi maa lahu taribat yadaah waar muxuu xilliga noogu yeedhayaa gacantiisu waa boodhowde marka kow horta hilibka in midi lagu cuno xadiiska waa laga qaadanaya oo hilibka midi loo helo saa ogeed baa soomaalida waxay tidhahdaa dadka waxaa ugu doqonsan nin midi haysta oo haddana margeday ila midii baawad haysataaye dee yaryarayso mididu waxay qayb ka tahay ya iyo nin xujo leh oo laga gar helay haddana waxyaala noocaasay sheegaan marka mididu waxay keenaysaa inaad hilibkii googoosato in aad cuni karto ood calaashan karta aad goosato axaadiis kale oo uu warinayo imaam abi daa'uud iyo khayrkii nabigu wuxuu leeyahay laa taqdacu laxma bisikiin fainahu min wadci lacaajim wanhashuuhu fainahu nha ahna'u waamra nebigu wuxuu nahiyayaa hilibka midyaha ku goosanina nimankaa shisheeye gaalada ku gogoostee hilibka hura oo cantuuga oo ilkaha ku goosta fainahu ahna'u waamra saasaana u fiican caafimaadka xagga hunguri markana u fiican ilkaha lagu goosto culimmadu waxay leeyihiin nahyigan iyo ficilka nebigu way isbayaaninayaan nahyigu waa nahyu tansiih waa xagga caafimaadka oo hilib midi loo qaatay waa hilib adag hilibka adagna uma fiicna caafimaadka waxa adugu aad gacanta ku goyn weyday dheefshiidkaagana wuu daalinaya hilib dabacsan oo kareen magaalka ah oo farakacuna kaasaa caafimaadka anfaca laakiin bahalaad la dagaalantayo midida xataa taa maxaa la dhahdaa afka dareen goyn weyday oo muruqu soo baxay deetaana hadhow caloosha qudheedu way ku daalaysaa marka waa nahyu tansiih ficilkan uu ku goostayna waa libayaan iljawaas wuxuu caddaynayaa in midi la adeegsan karo iyo qalab lagu googoosan karo labadu isma diidayaan marka waxaa wanaagsan oo fadli badan in hilibka la jilciyo iyadoo caafimaadka laga talinaayo mana diidayso fii bacdi alxaalaat inaad midi ku googoosato wax diidayaa ma jiraan qodobka labaad ee bilaa lagu haystaa waxa weey nebigu wuxuu faray haddiiba cunta lasoo dhigo cunto lasoo dhigo in salaada dib loo yardhigo inagu wuxuu hi idaa xadara alcashaau wa uqimat alcishaau fabda'uu bilcashaa haddii cishaaigana la aqimo cuntana lasoo dhigo cuntadiina wata ilaa iyo intaad ka hamuun go'aysaan markaad ka hamuun go'do adiga oo nafisa salaadaad iska gal waxaanay culimmadu yidhaahdaan alxukmu yaduuru maca cilatii wujuudan wa cadaman haddii hamuunu ku hayso weeye hadday cunto iska caadi tahay oo hamuun badan ku haynin salaadaada gal iska soo tuko hadhowta cuntada kusoo noqo laakiin waxa la diidaya iyadoo qalbigu ku maqan yahay eh, cuntadii ya waxa weeyaan taasoo kale salaad kuu noqon mayso waayo degdeg baad tukanaysaa xaggee ku maqantay halkii baad gaadhaysaa marka taasaa lagu haystaa bilaal taribat yadaahuna habaar maa waa habaarlamood waa gacal cun wey qofku markaad jeceshahay tira inkaari ku dhacdi inkaari ku dhici mayse waxay u khayr waa inagii soo maray nebigu inuu yidhi nin kastoon habaanay ilahay duca uga dhig ducun bay u noqonaysaa saxaabigani shaarib buu lahaa shaarubaha ku baxay deetna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam aqusuhu laka calaa siwaak qofka saa wuxuu moodayaa cadayga inuu maqas noqonayo caday kuugu jarayaa cadaygaan kuugu jarayaa maaha cadaygaa lagu qiyaasaya caday saa loogu qabanaya inta ka sarraysaa la goynaya marka in caday leeg baa shaarub ku noqonaysa wixii caday ka sarreeyaana waa in laska jaro aqusu ala sawa waa caynka lagu qabanaya caday marka waa qiyaas weeye waa lagu qiyaasanaya culimmadu waxay halkaa ka hadleen shaarubaha in la tirtiro oo la xagaafo oo la mulukeeyo iyo in lala hadho cadayga lagu qiimeeyo keebaa fadli badan labadaba waa ay isku khilaafeen saxaabada markaad taraajumtooda akhrido qaar la hadhi jiray shaarub oo intaasoo kale lahaa iyo qaar caddayn jiray labaduba way jiraan fuqahadiina halkunbay mareen qaar waxa u yaqaanaan sida maalikiyadoo kale waa mula bay idhahdeen dumarkii waa jabahaysaa waa inaa shaaruta wax la hadha imaam axmed in la banneeyaabaa sunno ah oy bannaanaato markaa labaduba waa jiraan cumar ibnu khadaab oo kale intuu la hadho ayuu laba yaroo dhaadheero markuu yar fikiraya ma cadhoodo uu laalaabana wuu lahaan jiray baynama cusmaanna uu caddayn jiray marka saasay saxaabadu labadan qowl bay leeyihiin idinkuna haddaa kala martaan labada dariiqo mushkilad ma laha layskuma lugaduwan karo tanoo kale layskuma lugaduwan karo hal qowlla laguma soo ururin karo aqusuhu laka cala siwaakin aw qusahu cala siwaak waa shaku min araawi qaala xadaana wasil bn cabdilaclى qaala sana muxamed bn fudayli can abi xayaan ataymi can abi zurca can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi utiye nabiyu nebigaa loo keenay bilaxmin hilib farufica ilayhi diraac dhudhunkii baa loo qaaday waa garabkii wa kaana tucjibuh wuu jeclaa fanahaa minha nabigu waa ruray fanahaa minha waa nahaa waxaa la ydhaahdaa waa marka foolasha lagu rudho nahasha haddii la ydhaahdo oo shiin la isticmaalo waa cantugay wey afka markaad saa u wada geliso ilkahoo dhan u geyso taa lama soo warinin ee waxaa la soo wariyay nahasa minha waa yar ruray qala xadana mxamed bn bashaari qala xadana abu dawuud can suhayrin yani bn mxamed can abi isxaaq can sacd bn ciyaad can ibni mascuudin qaala kaana nabiy sal l slam yucjibuhu wuxuu jeclaa addiraacu dhudhunku jeclaa jeenigu jeclaa qaala wuxuu uhi wasumma waa la sumeeyey fi diraaci diraaca lagu sumeeyey wa kaana yuraa waxaa la arkayey ana alyahuuda yahuudi samuuhu inay sumeeyeen qaala xadana maxamed bashaarin qaala xadana muslim bn ibrahim qaala xadaana abanu bn ziid can qataada can shahr bni xawshabin can abi cubayd qaala wuxuu ihi dabaqtu linabiy nebiga ayaan u kariyey qidaran dheri baan u kariyey waqad kaana yucjibuhu wuxuu jeclaa addiraacu dhudhunka ayuu jeclaa jeeniga fanaawaltuhu waan u dhiibay addiraaca baan u dhiibay jeenigii uma qaala wuxuu uhi naawilni diraaca jeeniga ii dhiib fanaawaltuhu waan u dhiibay labadii jeeniba uma qaala wuxu uhi naawilni diraaca war jeenigii idhib faqultu yaa rasuul allah wa kam lishaati neef gaadhii imsu leeyi oo midraacin dhudhuna rasuulka ilaahayo waa taajub labuu leeyo labadiina waan ku siiye oo imsuu leeyi ma saddex buu leeyi fa qaala nebigu wuxu uhi waladii nafsii biyadih ilaah nafteedu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee low sakatta haddaad aamus leed lanaawaltanii waxaad ii dhiibi layd addiraaca maa dacawtu intaan kuudhaaba waad wadi laydune adaa isku qayliyey saddexda xadiis waxay iska waafaqsan yihiin nebigu inuu jeclaa diraaca waa jeeniga wuxuu ka sii jeclaa gaar ahaan alkatif garabka muxuu jeclaa lisurcati nudjihi horuu bislaada wa surcatu hadmihi horena waa u dheefshiidmaa wa xalaawatihi waanu macaanyihin marka nebigu waa jeclaa calayhi salaatu wasalaam diraac baa loo keenay fanahasa minha ilkuhu ku goostay foolasha hore ay ku goostay markaasaa wuxuu hi ana sayid waladi aadam walaa fakhr xadiiska kale wuxuu tilmaamayaa nebigu inuu diraaca jeclaa weliba diraacu inuu jeclaana keliya saxaabada kumay gaar ahayne ilaa yuhuudda ogaatay maalintii khaybar neefay sumeeyeen gabadh la yidhahdo zaynab binti xaaris imra'atu salaamin mushkam ayay yidhahdeen sumee way sumaysay weliba diraacii iyo jeenigii ku badisay deetna way u keenta hadiyad baan ku wada saxaabada way rafaadeen hadiyaddii buu qaatay jeenigii deeta waa gooste markuu saa u calaaliyey ayaa wuxuu idhi ukaadiya ina hada diraac la yukhbirunii annahu masmuum jeenigan laftana ii sheegaysaa inuu sumaysan yahay joojiya saxaabadii kale wa tufeen hal saxaabiba horeba u liqay la bishr ibnu bara bishir ibnu bara ayaa liqay waa la joojiyey gabadhii baa loo yeedhay maxaa kuu kalifay waxay tiri waadna dhibtay madiinaad naga soo saartay haddana waad naga daba timi khaybar baad naga saartay waxaan is idhi hadduu boqor yahayna haydin daayo hadduu nebi yahayna waa loo warami doonaayo ilaahay waa warrami markaasuu nebigu iska cafiyey iska tag iska tagta markii dambe waxaa dhintay saxaabigii bishir ibnubaraa suntii u dhintay markii baa la soo qabtay waa la qisaas waayo ehelkii way cafiyi waaye laakiin waxa loo badan yahay iyadoo islaamtay oo hubsatay inuu nebi alle yahay ayaa la qisaasay oo loo dilay marka nebigu aad buu jeclaa weliba suntii ilaahay waa ka ilaaliyey nebiga alayhi salaatu wasalaam wuu iska noolaa wuu caafimaad qabay wallahu yacsimuka min annaas laakiin maalintuu dhiman doono suntii waa ku soo kacdoonta waa kii caysho ku lahaa fa hada awaanu inqitaaci abhuri maa ziltu ajidu alطacaama aladii akaltuhu bikhaybar weli waxaan dareemayey cunadii aan ku cunay khaybar maanta ayaa xididkii wadnaha garkiisu go'aya marka ibnu mascuud wuxuu leeyahy ilahay wuxuu isugu daray nebiga inuu shahiido iyo inuu nebi ahaado maxaa looga ilaaliyey markii hore dee in diinta gaadhsiiyaabay ahayd markii diinta gaadhsiinteedii dhammaatay ayuu ku soo kacdoomay xadiidkan kale nebiga waxaa loo soo hadiyeeyey shaad neef ariya markii loo soo hadiyeeyey abi ubayd abi cubayd saxaabigan waxaa lagu yaqaanaa saaxib jisri baa la saaxibuljisri saxaabigii biriishka muxuu caan ku noqday taariikhduu caan ku noqday biriishka gaaladii lala dagaalamayay farisiyiinta nin geesii u ahaa ayaa markay baxrayn iyo dhulkaa tegayeen biriish bay lahaayeen deete waxay dh soo tallownaa se soo tallaabi ina tallaabiya buu idhi waxa la war ka daayo iyagaa inaga badane ha soo tallaabaan war ma gaalaynu sugnaa ina tallaabiya ciidankii u amray waa la tallaabay markay tallaabeen ayaa dagaal culus dhacay kulul saxaabadii baa laga xoog batay ciidankii muslimiinta waxay is idhaahdeen eh, biriishkii dib uga baxa biriishkiina wuu la go'ay rag badan baa markaa ku dhintay saaxibuljisri isagaa ka mid ah raggii halkaa ku shayday buu ka mid ahaa abi cubayd athaqafi saxaabigana nebigu u shaqaynayaa neef u kariyey deetana wuxuu idhi ii jeeniga ama garabka deetan wuu dhiibo wuu cunay haddana wuxuu idhi daawilni diraac marka culimmadu waxay leeyiin diraac oo dhan jeenig oo dhan maaha waa garabkii laakiin ereygu nebigu isticmaalay waa jeenigii deetan wuu dhiibay haddana wuu cunay deetan wuxu uhi naawilli diraac inuu aamusun bay gacanta un geliyo waa mucjisa wa daliil min dalaa'il nubuwa wuu keeni laawun hadduu yidhaa keen wuu soo wadi laawun wuu qayl wuxuuhi ya rasuul allah wa kam lishaati min diraac oo neefka adhii imse dhudhun buu leeyihi ama imse garab buu leeyihi wuxuu hi haddaad aamusi waad wadi laydo inagana waxaa laga sheekeeyaa nin hodhaal furtayoo neef keligu qalay deetana kii soo galaa wuxuu hi garab ii dhiib labadii koowaad markuu dhiibay buu malag baa noo gowracan malag wuxuu maqlay shan malagu lix garab buurnay <laughs> wuxuu yidhi malag baanu gowracnay nee fadhiyaanu gowracnay nin walbaa garab buu aniga qudheed waxaan isweydiiyey dadku miyay wada jecelyihin kow dheh sunnahay maqleenoo hee sunnahay wada raadinayaan taabal ha soo raadiyo ya ma sunna socod ma sunnay raadinayaan hee waaye kullum teeba u badantee nabigee daba socdaan ajar bay ka helaya waay qaala xadaana xasan bn maxamed azacfaraani qaala xadaana yaxya bnu cabaad can fuleyx bni sulaymaan qaala wuxu uhi xadaanii waxa ii xadiisay rajulu min bni cabaad yuqaalu lahu cabdulwahaab ibnu yaxya bni cabaad can cabdillahi bni zubayrin can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi maa kaana diraacu jeenigu ma ahayn axaba alaxmi ilaa rasuli lah sal slam nebigu ugu jecel yahay walaakinahu ha yeeshee wuxuu ahaa laa yajidu midaan helin allaxma hilibka ilaa hibban marmar mooyaane nebiga hilibku marmar buu heli jiray wa kaana yacjalu ilayha waa u degdegi jiray liannaha acjaluhaa nudjan liannahaa diraacu acjaluhaa waa ta ugu degdeg badan nudjan xagga bisaylka caaisha radi allahu canha iyadu meel kale ka fadkudisay ee waxay ku macnaysay nebiga hilibkaa ka raagi jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maalintii hilib la keeno ee la kariyo hamuunta u haysa wuxuu jeclaan jiray inuu hore u helo keebaa uga horbislaanaya diraaca uga horbislaanaya sidaasuu dabeetana u cuni jiray wa fiqiga caaisha iyo halkay martay laakiin jumhuurulculamaa way khilaafeen waxay dheen qodobkaasi wuu jiraa maanaan diidin laakiin sideedana uu jeclaa caafimaad ahaanna wuu jeclaayo waa meelaha ugu dabacsan dabacsanee neefka xoolaa adhiga ah ugu hor dheefshiidmi og weeye qaala xadaana maxmuud ibnu khaylaan xadiikaas waa xadiis xasana qaala sana abu axmed qaala sana miscar qaala samictu shaykhan min fahmin qaala wuxuu marka waa arkaysaan samictu waxaan shaykhan oday min fahmin qabiilka fahmi leedha ka mid ah waa majhuul waa ninaan la garanayn ninaan la garanayn xadiiska hadduu ku jirana waa daciif qaala wuxu uhi samictu waan maqlay cabdallaahi bni jacfarin yaquulu samitu waxaan maqlay rasul lahi sal ly slam rasuulka oo leh yaquulu leh ina adyaba alaxmi hilibka ugu wanaagsani laxmu dahri waa hilibka dhabarka waa hilibkii dumarku ay naga direen ay yidhaahdeen waa hilib dumar dhabarka iyo raqabadda iyo soomaalidu way qaybiyeen marka dumarku inay naga xariibsan yihiin halkaa ku iyo meelihii ugu cajiibsanaa waxa dhan waa hilib dumare raggu uma baahnee hee laakiin kole dee diraaci bayna siiye ma waxaan u dudaynaa dhabar iyooyin laakiin waxba ma qaybsano dee magaalaa la jooga waxba qaybsan waxa qaybsana marka inuu macaan yahay oo fiican yahayna way muuqataa ina adyaba alaxmi laxmu dahri dhabarka ayaa ugu wacan qaala xadaana sufyaan ibnu wakicin qaala sana sayd ibnu xubaab can cabdillahi bni muamil can ibni abi mulayka can caaishata radi allahu canha ana nabiya sal l slam qaala waxau yihi nicma aliidaamu alkhallu waa xadiiskan ku bilownay qala xadana abu kurayb mxamed bn calaain qala xadana abu bakr bn cayaash can haabit bn abi xamza athumali can shacbiyi can umihani bint abi aalib qaalad waxay tidhi dakhala calaya nabiyu sal allahu aleh wasalam nebiga ayaa ii soo galay faqaala wuxuu ihi acindaki shayun wax ma haysaa faqultu waxaan ihi laa ilaa khubsun laxoox yaabisun qalalan iyo wakhallun khal mooyaane faqaala wuxuu idhi haatii keen gabadh yahay maa afqara maa aqfara ma saboolin maa akfara aqfar waxaa la idhahdaa dhulka cidlada ah maa akfara ma cidloobo beytun guri min udmin iidaankamu baalaynin fiihi khallun marka wuxuu ahaa sifadiiyo mawsuufkii ayaa waxaa dhex galay jaar iyo majruur maa akfara min udmin beytun fiihi khallun saasoo halla marka waa la isdhexgeliyey sifadiiyo mawsuufkii ayaa la kamuu cidloobin min udmin idaam baytun guri fiihi khallun guri khal yaallaa bilaa iidaan maahae keen buu yidhi deetna khubustii iyo iidaankii ayuu isku cunay nebigu caleyh salaatu wasalaam markaa waxoogay dhanaan yaroo macaan ayuu yeelanayaa walow aanu subag iyo saliitoona aanu wadanin marka ninka maanta idinka ka mid ah, ee furin iyo khal la siiyo wuu cararayaaba caguu wax ka dayaya ama laxoox iyo khal yaa maxaa subaga loo keeni waaye maxaa shaah loo keeni waaye maxaa kan kale loo keeni waaye umuur waa umuur nolosheenna caynkaa noqotay qaala xadaana maxamed bn muana qaala xadaana maxamed bnu jacfar waxaa laga qaataa qofka dumar ee ehelka ah waa in nabiga calayh salaatu wasalaam inuu qofku eh, guriga soo geli karo raashinna weydiisan karo kol hadduu og yahay inaanu karaayaysanayn qaala xadaana maxamed musana qaala xadaana maxamed bn jacfarin qaala xadaana shucba can camr mura can murat alhamadaniy can abi muusa alashcariy can nebi sal slam qaal qaala waxa uu yidhi fadlu caaishata caaisho fadligeeda cala nisaa'i dumarka ay ka sidataay ka fadli sariidi sariidku waa intuu ka sito calaa saa'iri acaam cuntada inteeda kale siduu ka sito sariidku xadii saxiixa weye qaala xadaana cali bni xujrin qaala xadaana ismaaciil bni jacfar qaala xadaana cabdullahi bni cabdiraxmaan bni macmar alansaariy abu tuwaala anahu samica anas maalik yaquulu wuxuu leeyay qaala rasul lla sal slam fadlu caaishata caaisha fadliga ay ka fadilan tahay cala nisaa'i dumarka ka fadli hariidi calaa saa'ir acaam athariid waxa weeyaan cunno ay cuni jireen nooca ugu fiican weeye waa khubsi iyo laxm hilib ah iyo maraq iyo timir weeye innaga dhow waxaa ugu ka kooban waa timir iyo hilib iyo maxaa la dhahdaa maraq iyo subag ya kaasaa ugu dhow asariid xeedhadan aroosya la raaciyo sariidku waa nooca waana cuntadoodii ugu fiicnayd oo cunto jilecsanoo inta laysku hagaajiyey oo laysku xashay inagu iskuma xashno muqmaduna waa gaar timirtuna waa gaar iyagu laakiin isku xashayeen macal hilibka oo la jilciyey ayaa laisku xajeeyaa sariid baa la ydhaha cuntada ugu fadilan bay hadeen nambar wanka ah ee laysku casuumo markaa nebigu wuxuu ihi caaisha radia allahu canha dumarka waxay ka sidataa sida uu sariidku cuntada kale uga sito annisaa asha ku jirtaa ma dumar oo dhanba oo waa ashii jinsiyad ahayd mise waa cahdiya oo waa dumarka nebiga culamada qaar waxay dhen waa dumarka nebigaoo dumarka nebiga ayay caaisha ugu sidataa qaarna waxay dhen waa ashu waa jinsiya oo dumar oo dhan kaasaa loo badan yahay dumar oo dhan weeye iyadana waxaa ka sii xoog badan khadiija radia allahu canha baa ka fadli badan raajixu wuxuu yahay marka adilada la eego ee dhinacyo badan la eego saddex qowl baa ku jira in la ydhahdo khadiijaa fadli badan iyo in la ydhahdo caaisha fadli badan iyo siduu ibnu taymiya maray in la yidhahdo awalulislaamkii khadiijaa u seetayoo dee wax badan bay qabatay aakhirulislaamkan dambe ay sii mootanaydna caaisha u seeto oo la kala qaado marka adilada markaad aad iyo aad ugu noqoto waxaa ku filan keliya fadliga khadiijana ilaahay baa soo amray oo yidhi igu salaama ilahay baa salaan soo diray caaishana jibriil baa salaan soo diray ya taasaa ugu sarraysa waxaa la isweydiiyaa faadimo ka warramayada faadima bintu rasuul iyada waa qowlan waaxida waa ijmaac faadima hooyadeedna waa ka fadli badan waa ka fadli badan tahay axaadiisuna saasay xoojinaysaa afdal nnisaai faadima xadiis imaam axmed waxaa kaluu sheegayaa inamaa faadimatu badcatu minii faadimo waa xubintay jidhkayga qayb ka mida wey dee jidhka nebiguna maxaynu soo inuu cid walba ka fadli badnaa marka xadiidkan caaisha waxaa laga reebayaa